lmutaqadimiin oo ah tafsiil uma ijmaal marka hore waa la faahfaahina kadibaa la duuduuba baabkii haddeer aan ka soo baxnay oo ahaa baabu macrifati calaamaati اlicraab baabkaas waxaan ku soo barannay calaamaat اlicraab iyo mawaadic اlicraab labadaasaan kusoo barannay calaamaat اlicraab isku geyn maxay noo noqdeen afar iyo toban arbacata cashara calaama mawaadicduna maxay noo noqotay marka aad loo kala saar saaro koob iyo toban marka duuduub laga dhigo waa sideed marka la duuduubana waa sideed marka la tafsiiliyana waxay noo noqdeen koob iyo toban asaga waa duuduubu marka ka dhiga markaa awal waa la soo faahfaahiyey haddaad sideedii mawaadicda ah ee mawaadiculcraaq oo sideed ah eh, mawaadicdaasuu duuduub u sheegaya markuu soo faahfaahiyey ka gadaal faslun almucrabaatu kuwa la qismaani laba qaybood weeye almucrabaatu waa jamc waa jamc monosaalim qismaanina waa muan waxaana la rabaa halin mubtadaha iyo khabarku inay ismudaabqeeyaan kastoo hadda shaqadaas ay tahay shaqada dambe taasku marka dambe lagu soo celsho oo matniga insha allahu la ecraabi doono masaa'ilka aan u baahan doono waa ah, laakiin hadda lafteeda laqbadii see loo wada ilaa maxaa laydhi mubtadihii khabarku waa inay ismudaabqeeyaan hadduu mubtaduu mufrad yahay waa inuu khabarku mufrad yahay hadduu mubtaduu musane yahay khabarku waa inuu musane yahay hadduu jamc yahay mubtaduu khabarku waa inuu jamc yahay hadda almucrabaatu waa jamc qismaanina waa muane laba jawaabooda looga jawaabayo laba jawaabood a looga jawaab ashmaawiga ka jawaaba midda koobaad waxay tahay asha ku jirta almucrabaatu aljinsiyaa la idhahdaa wa aljinسiyatu tubdilu macna اjamciya asha jinsiyada macni jamcnimaday burinay jinsiyay iskaga dhace wixii la looga qabri karo almucraabaatu kuwa la raaba laguma dhihin jamac laguma dhihin labo laguma dhihin wixii u la raabaa jinsiga waxa la raabaa waa labo aljinسiyatu tubdilu macna اjamciya macnaha jamcnimaday burine asha jinsiyada marka nabad wey dariiqaas waa la maraa dariiqa labaad mudaafaa la qadara wاlأصl wuxuu ahaaya laleeyahay almucrabaatu kuwa la raabaa dawaatu qismayni dawaatuna waa jamac ah, dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiiba wey marka dawaatu oo jamac kalaa dawaatu oo jamac kalaa aa ah, khabar ahaa laba laba jamaca laskaga ta ah, mutaduna waa jamac oo waa lmuxramaasu khabarkiina waa jamac oo waa dawaatu saasay isku mudaaraqeeyey kadibaa waxaa la yidhi xudifo lmudaafu mudaafki dawaatu a mudaafeed qismaynina mudaaf ilay soo maaha xudifo lmudaafu وuqiima mdaaf ilayhi mqaamahu fartafaca irtifaacahu waxaa la xadfay mudaafkii oo dawaatu ahaa mudaaf ilaygiio qismayni ahaa aabooskii la fariisiiyey qismayni awel waa jareede waa godmi ilaa wuxuu naaib ka yahay mid godani marka sidaasay ku noqotay almucrabaatu kuwa la raba qismaani almucrabaatu kelimooyinka la raaba qismaani dhawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiiba weeye qismun ka bedelo qismi weeye qayb weeye qismun qayb weeye qismigaasoo yucrabu la ecraabaa bilxarakaati xarakooyin qismi xarakooyin la ecraaba xarako haddaad maqasho waa saddex iyo mid layska haleeshiiyo addamatu wاlfatxatu wاlkasratu sukuunkana waa la yskaga dara Ah, xaraka isaguma waa bid xaraka xarakadu ku ya laakiin isagaa la iyagaa la raacsiiya marka xarako haddaad maqasho waa saddexdaas iyo sukuunoo lagu daray qismun qayb weeye qismigoo yucrabu la xiraabo bilxarakaati xarakooyin iyo wa qismun qayb qismigoo yucrabu la xiraabo bilxuruufi xuruuf marka adugu waxaad ka jartaa afar iyo toban sow calaamaduhu ma ahayn ka jar afartan intii kale waa xruf xadafka ah. isagu ma ahan xaraf xadfu xaraf oo xadfu nuunka oo kale afcaal khamse lagu nasbiyo ama lagu jasmiyaa xadafku xaraf ma ahane waa did اlxaraf waaba xarafkiioo la xadfay soo maaha xuruufta laakiin lagu dara xuruufta qaybta xuruufta la raacsiina sida sukuunkaba qaybta xarakada loo raacsiiyey xadafka qaybta xuruufta lagu dara marka dhammaan calaamaadkii wax la icraabaayey qaarna xarakay ahayn waa afar inta kalena waa xuruuf inta kalena waa xuruuf kelmadahana waa kelimad la ecraabo xarako iyo kelimad la ecraabo xaraf hmm, labadaas wey iyo waa qismun qismigaasoo yuqradu laecraabo bilxuruufi xuruuf maxamed mxidin cabdulxamiid wuxuu yidhi waa qulu waxa la araada almualifu mualifku wuxuu doonay raximahu اllahu tacaala bi hada alfasli fasalkan wuxuu la doonay an yubayina inuu caddeeyo alىa wji اijmaali qaab duuduub ah alىa wji اijmaali qaab duubduub ah inuu u caddeeyo xukma maa kii xukunkiisa sadaqa uu soo hormaray tafsiiruhu la kala saaridiisa wixii kala saaridiisa uu soo hormaray uu rabo haddana inuu duuduubo tiyuu rabaa fii mawaadic اlraabi meelaha icraabkana uu ku soo hormaray wlmawaadicu meelaha faraqa uu soo hormaray dikru axkaamihaa axkaamteeda la sheegideeda filcraabi icraabka dhexdiisa lagu sheego tafsiilan si kala saaridana loo sheego amaaniyatu waa sideed mawaadicicraab duuduub ahaan waa sideed waa sideed marka lasii tafsiiliyo maahan sideed waa koob iyo toban wahiya sideedii alismu mufrad weeye wa jamcu taksiiri wa jamcu lmu'anasi saalimu wاlficl اmudaaric aladi lam yataصil biakhiri shayء wاlmuhanى wa jamcu mudakri saalim wاlasmaaء اhamsaةu wاlafcaal اhamsaةu wahadihi anwaacu wahaadihi tan tan alanwaacu nuucyaalkaa allatii taasoo hiya mawaadic اcraabi meelaha icraabku dega ah tanqasimu waa qaybsame ilaa qismayni laba qaybood alqismu اlأwal qismiga ugu horeeya yucrabu waxaa la icraabaa bilxarakaati xarakooyin wاlqismu haani qismiga labeeyana yucrabu waxaa la xraabaa bilxuruufi wasayaati waa imaan doonaa bayaanu kuli nawcin nuuc kasta la caddayntiis oo minhumaa labada nuuc ka mid ah tafsiiran mufasalan xaal uu yahay kii la kala saaray almucrabu kan la exraabo bilxarakaati haadaa maxaluhu kan xarakada qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawud asinhaaji wuxuu yidhi faladii midka yucrabu la icraabo bilxarakaati xarakaat arbacatu ashyaa waa afar shay alsmu waa smka smka almufradu la kala yeelay wa jamcu tasiiri iyo jamcii la jejebiyey wa jamcu lmu'anai saalim iyo jamca lala jamcmanu saalim iyo wlficlu mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shayu afartaasa xaraka la icraaba maxamed mxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay alxarakaatu xarakaadku alaaatu horta waa saddex wahiyo saddexdu addamatu waa damo waalfatxatu fatxo waalkasratu kasra wa yulxaqu bihaa saddexdaas waxaa la haleeshiiyaa asukuunu sukuunka la yskaga dara waqad arrinta waxaadna soo ogaatay ana almuxramaati kuwa la xiraabaa kaa'inaatun calaa qismayni inay laba qaybood yihiin qismun qismi yucrabu waa la ecraabaa bilxarakaati xarakaat wa qismun qaybna yucrabu waa la ecraabaa bilxuruufi xuruuf wahaada hadalkaanu shuruucu waa gudagelid fii bayaani lqismi qismigii cadayntiisa la gudagalaa qismigii alawali horeeyey alladii qismiga yucrabu la exraabaa bilxarakaati xarakaat wa huwa qismigaasu arbacatu ashyaaa waa shayaal afara alawalkan ugu horeeya alismu lmufradu waa ism mfrada wa miaalu tusaalihiisii muxamadun iyo wadarsa labadaas weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal ay ka ahaadeen muxamed iyo darsigu oo aad ku qowsho daakara wuu mudaakareeyo dib uu ugu laabto dibuu u akriyey muxamadun muxamed addarsa casharkii waa فذاkra فiعل maadi weeye mabniy calى الفaتحi laa maxal l min اإعrاab waa mحamduna فaacil waa faacilkeed marفuuc waa la goday وacalaamaةu rفci adamةu ظaahira وdrsna mafcuul bih weeye manصuub وacalaamaةu naصbi alفaتxaةu ظaahira wa kul mid kasta oo min muحamdin iyo wdrsa ka mida ism mfrad wey labadaba ism mfrada marka maxaa lagu rafciyey mحamd xarako damaa lagu rafciy ism mfrada akra mحamdun adrsa waa ism mfrada maxaa lagu nasbiyey ao marka xaraka la raaba labadoodiiba xaraka la raabo aani ka labeeya jamcu tagsiri wey wmiaaluhu atalaamiidu iyo wduruusa wey wmiaaluhu atalaamiidu wduruusu aad leeda waa gode min qowlika xaal ay ka ahaadeen oo aad ku qowsho xafida talaamiidu ardadii way xifdiyeen adduruusa casharadii way xifdiyeen فxفظ فعل ماaض مبني على الفتح لا محل من الإعراب والتلاميذ فاaعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة ظاهرة وكل mid kasta oo من التلاميذ kamid والدروس جمع تكسير wey marka maxaa lagu rafciyey التلاميذ waa جمع تكسير maxaa lagu rafciyey dmo الدروس waa جمع تكسير maxaa lagu نسbiyey فتحo sidaas de way ahayd waana kusoo ogaanay الثالث جمع المؤنث صالح ومثاaله المؤمنaaت wy iyo وصلواaت وصلواaت waa banaanta وصلواaتna waa banaanta tii horan soo maraan التلاميذ iyo وdruusa way banaanta mسل la xikaaya ku jirta من qowلika qowlkaaga xaggiisa xaalay ka ahaadeen مؤمiنaaتka iyo صلواaت khشhaca المؤمiنaaت gabdhihii مؤمiنaaتka ahayd waa ku qushuuceen في صلواaتi صلاadihi isaga ku raaba فkشhac فiعل maadi مبنiي calى الفaتح laa محل min الإعrاab والمؤمiنaaت فاacل مرفوع وcalaamaةu رفعihi الضمة ظاahiرة وفي xرف jrin aصلواaت majrوr bفي وcalaamaةu jarihi الكسرة ظاahiرة وkul mid kastoo min المؤمiنaaت iyo وصلواaت ka mida jمع sلم wey الرaaبع الفعل المضارع اldي lam ytaصil baqili shay wamihaaluhu yadhabu wey min qowlika xaalu ka ahaaday yadhabu muxamaduna tega fayadhabu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min annaas wاljaazim wacalaamatu rafci adamatu daahira wmuxamadu faacilu marfuuc wacalaamatu rafcihi maxaa lagu rafciyey adamatu daahira xaraka la wada raab afartiiba alaslu asalka fii icraabi ma kii la icraabidiisa u iyo wamaa kii kharaja ka baxay canhu asalka halkan waxaa looga hadlaa shayga xaraka la ecraabaa asal maxaa u ah maxaa u ah in la ecraabo yaas asalkaas ka baxay yaasa ku sugan hadda waxaa xaraka la ecraaba waa soo ogaana afari ahaayeen ism mufrad jamcu taksiir jaamicu nasaalin ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shay afartaas oo xarakada la ecraabo asal maxaa u ah asal maxaa u ah yaa ka baxay asalkiisi ee wixii asal waxa ah in dama lagu rafciyo markay xaalatu rafca la joogo dam wixii dama aan lagu rafcin waa ka baxayn wax ka baxayna maba jiraan ah, waxaa asal ah in dhammaan lagu nasbiyo fatxa ah, fatxa in lagu nasbiyo yaa ka baxay jacma masaalib asaga kasraa lagu nasbiyo dhammaan waa in lagu khafdiyo kasro marka kasro culummadu waxay dhihi jireen waxaa ka baxay ismu ladii laa yansarif laakiin shiikaan wuxuu ku dari doonaa ficilkiina waa baxay ila ficil lama khafdiye laakiin culammadu waxay idhahdeen sidiisa guri yaa soo gala yaa ka baxaan rabaa guri yaa ka baxaan wixii awal soo galay soo maaha waxbaa la khafdaa markii la yidhi ficilmaba soo gelin ficilmaba soo gelin marka waa ka baxee in la yidhaahdo m waa laga fiican yahay yihahdeen culammadu marka afartan yaa ka baxay asalkii alaslu asalka fii icraabi maasha icraabtiisa waa asala yuxrabu lacraab bilxarakaati iyo wamaa kharaj can wixii ka baxay qaala wuxuu uhi muxamed ibnu muxamed ibnu dawud asinhaaji wa kulluha afarta dhammaantood turfacu waa la godaa bidamatiyaa lagu godaa wax ka baxay lama arko wa tunsabu waa la nasbiya bilfatxatiyaa lagu nasbiya jamcu nusalima ka baxo asaga kasra lagu nasbiya wa tukfadu waa la khafdiyaa bilkasratiyaa lagu khafdiyaa malansarifa ka baxo fatxa lagu khafdiyaa ficil hadii uu sida uu mari doonaan ficilna waa ka baxo lamaba khafiyo wa tujzamu waa la jasmiyaa bisukuni sukuuna lagu jasmiyaa icladii ficl mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun wa huwa muctalulaakhiri abaxa asaga sukuun laguma jasmiye xadfu xarficila lagu jasmiya wa kharaja waxaa ka baxay can daalika asalkaas alaaatu ashyaa xaalatu rafco waxama bixin saddexdii kalaa wax baxaya xaalatu nasba xaalatu lkhafda xaalatu ljasm saddexdaas xaalaa wax baxayaan xaalatu rafca wax baxaya lama arko laakiin xaalatu nasba xaalatu lkhafda xaalatu ljasm saddexdaasaa la baxa wuxuu ku yidhi jamcu muanasi saalimaa baxay yunsabu xaal la nasbinaayuu baxay bilkasrati lagu nasbinaa walismu isimkiiya baxay alladii isimkii laa yansarifu aan sarfoomayn yukfadu xaal la khafdinayo ayuu baxo bilfatxati lagu khafdina xaalatu lkhafda marka kaas kaliya ibn اlajruun fiili kaasuu ku gaabsan wuxuu ku yidhi ism alaysarifaa baxay kuma dhihin ficilaa baxay sababtoo ficil maba soo geli meesha soo uma jeedid xaalaةuljasmu wاlficlu ficilkiyaa baxay ficilka almudaaric mudaarica ficilka almuctalu aakir aakir ka jiran yujzamu xaaladda la jasminayuu baxaa bixadfi bixadfi aakiri aakirkiisa la xadfidiisa aa lagu jasminahe sukuun oo asalkiiya lagu jasmin isaga محمد mxidin cabdulxamiid waaqulu waxaan leeyahay alslu asalka filaa shay ashyaada u asala ashyaadii alarbacati afarta ahaayeen allatii ashyaada tuxrabu la exraaba bilxarakaati xarakaadka an turfac waa in lagu godo bidamati wa tunsaba waa in lagu kordhigo bilfadxati wa tukfada waa in lagu hoos dhigo bilkasrati wa tujsama waa in lagu jasimo bisukuun ama rafcu in lagu godo bidama fa inahaa kelimaadii kullahaa dhammaanteed qad jaaad waxay ku timid calaa maa shaygu huwa alaslu asalka ahaa fiihaa kelimaadaasan asal u ahaa fa rufica waxaa lagu goday jamiicuhaa dhammaanteed bidama wa mihaaluhaa mihaalkeedii yusaafiru waa safraa muxamedun muxamed walasdiqaau saaxibadii walmuminaat gabdhihi muminaadka yusaafiru waa ficilkii mudaaric oon wax la xaliiro la erag waa waxaa loo rafciyey caamil nasbiya iyo mid tasbiyu ka dhan beelay calaamatu rafcihiisa waa damadaas muxamedun waa mufradkii waxaa loo rafciyey waa faacil calaamatu rafcihiisi waa damadaas wاlصdiqaaءu waa jamcu tagsiir waxaa loo rafciyey wuxuu ku cadfan yahay mid rafcisan calaamatu rafcihiisi waa damadaas wاlmuؤminaatu waa jamcu saalim waxaa loo rafciyey wuxuu ku cadfan yahay mid rafcisan calaamatu rafcihiisi waa damada afartoodiiba dama lagu rafciyey midna kama bixin hadduu ku iraaba wuxuu ku yihi fayusaafiru ficl mdaarc marfuucu litajarudi min anaasib اjaazim wacalaamatu rafcihi adamatu ظaahira wmuxamedun faacil marfuuc wacalaamatu rafcihi adamatu ظaahira wahuwa ism mufradu wاlasdiqaau marfuucu lأnnahu macduufu calى marfuuc wacalaamatu rafcihi adamatu ظaahira wahuwa jamcu tagsiiri wاlmuminaatu marfuucu lأnnahu ayضa macduufu calى marfuuci wacalaamatu rafcihi adamatu ظaahira wahuwa jamcu muana saalim waama naصbu kordhiga biاlفadxati فadx wax lagu kordhigo fainahaa kelimaadii kullahaa dhammaanteed jaaad waxay ku timid calىa maa shaygii huwa اaصl asalka ah fiihaa kelimaadda asalka u ahaa maa cadaa jamca اlmuanasi saalim wixii ka soo haray jamcnu saalim inta jamcnu saalim ka soo hartay asalkiiyay ku timid oo fadxa lagu wada nasbiyaa laakiin jamcnu saalim sa waa ka baxay asalkii xaalatu nasba فإنه جمع نصال يuصب waaa lgu نصbiya بالkسرة نيaaبة نaaئبة xaلay نaaئب ka tahay عaن الفتحة ومiثaaلha miaalkeedii miaalhaa miaalhaa ano idin wada qoran miaalhu lama hayo kasrada iskaga celi marka ومiثaaلhaa kasradaas miثaalkeedii lan ukhaaliفa anugu khilaafi ma محamda محamed maya maya waada fiicanta sidaasaana صaxba wmihaaluha waxaa loo celinaya kelimaadii kelimaadii afartayla loo celinaya kelimaadii u celi wmihaaluhaa kelimaadii mihaalkooda lan uqaalifa anugu khilaafay maa muxamadan muxamed iyo walasdiqaa saaxibada iyo walmuminaat gabdhaha muminaadka afartii kelima waa kuwaana ukhaalifa waa ficilkii mudaaric oo waxba la xiriirsan fatxa lagu nasbiyey muxamadan waa mufradkii waxaa lagu nasbiyey fatxo alasdiqaa waa jaqi tafsiirkii fadxaa lagu nasbiyey wlmuminaati waa jamcu saalimkii kasraa lagu nasbiyey isagaa keligiis ka baxay asalka hadduu ku iraaba faukaalifa ficlu mudaaric mansuubu bilan wacalaamatu naصbihi alfadxatu daahira wa muxamadan mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbihi alfadxatu daahira aydan wa huwa ismu aydan waa masder aada waa noqday bimacnaa rajaca wey aada waa noqday bimacnaa rajaca marka waxaa la aydan marka waa la aydan waxaa la ihahdaa mafcuul mطلq لficli maxduufi taqdiiruhu aada yaidu ayضا ayضا mafcuul mطلq mansuub calaamaة naصbi fatxatu daahiraة fi akiri a la yidhaahdaa waa nagu soo lalaaba doonta in sha allahu marar badan arki doontaa aada waa noqday bimacnaa rajaca aada waa noqday waa maadigii yaidu waa noqona waa mudaarici ayda noqosha waa masderkii marka ayda mafcuul mطلq لficli maxduufin taqdiiruhu aada yaidu ayضا ayda mafcuul mطلq mansuub calaamaة naصbi fatxatu daahiraة fi akiri a waayahay halkaan maraynay ism mfrada way mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbihi alfatxatu ظaahira ayضا wa huwa ism mfradu kamaa calimta saad soo ogaato ism mfrada wاlasdiqاء mansuub lأnnahu mafcuul mafcuulu lأnnahu mafcuulu lأnnahu macduufun dhe lأnnahu asdiqaagii macduufun waa mid lagu cadfay cala musibi kula kordhiga wa calaamatu naصbi alfatxatu ظaahira ayضا ayضا mafcuul mطلq لficli maxduufin aada yaidu ayضا ayضا mafcuul mطلq mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة في akiri wa huwa aصdiqاa jamcu tagsiri weeye kamaa calimta siaad soo ogaatay wاlmuؤminaat mansuub لأnnahu muؤminaadkan lafdigan macduufun waxaa lagu cadfay calى mansuubi mid la kordhigaa lagu cadfay ayضا noqoshe ayضا mafcuul mطلq لficli maxduufin taqdiiruhu aada yaidu أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث صالح وأما الخفض خفضه وأما الخفض خفضه بالكسرة كسوح لغو خفضيه فإنها كلمات أفرطاهر كلها دمانت ساسو كوة أصو حتى فعلك وكسو درصد مركزو كسار الدورة inahaa kelimaadii afartayd kulahaa dhammaanteed qad jaaad waxay ku timid calaa maa huwa aصlu sidii asalku uu ku ahaa fiiha kelimaada maa cada ficla iiri ficil wixii ka soo haray ficilka almudaaric mudaarica fainahu ficil laa yukfadu lamaba khafdiyo aslan iyo wamaa cada wixii ka soo haray alsm اladii laa yansarifu isagana xaalatulkhafdo fainahu isimka maalayansarifkaa يkفd waxaa lagu kفdiyaa بالفرxati نiyaabaةa naaئبaةan xaal ay naaئب ka tahay can اkasra ومiثaaluhaa marartu waxaan soo maray بمحamdin waa mfradkii والrijaali raggii badnaa waa jamc tagsiirkii والmuؤminaati gabdhihii muؤminaadkaa وأحmda waa malaysari marka marartu بمحamd ways mfradka mصarف والrijaal waa jamcu tagsiirkii mصarفka والmuؤminaat wa jamc نصاarف وأحmda ways malaysarفka saau raabo famarartu ficlu wa faacilu walbaa xarfu khafdin asagu khafdu isticmaalay jer ma isticmaalo wa muxamed makfuudu bilbaai wa calaamatu khafdihi calaamatu jari calaamatu khafdi waa isku mid wa calaamatu khafdihi alkasratu daahira wa huwa ismu mufradu munsarifu waa ismu mufrado munsarifa muxamed waatan la tanwiiniyey kamaa carabta sidaad soo ogaatay soo baratay kamaa carabta sidaad soo garatay warijaal makfuudu waa la khafdiyey liannahu macduufun cala lmakfuudi mid kaftisana lagu cadfay alaamatu kafdi alkasrau aahira wahuwa jamcu tagsir wey munsarif waa jamcu tagsir oo sarfoomayo kamaa carabta sidaa soo garatay aydan noqoshay aydan mafcuul mulaq lificlin maxduufin taqdiiruhu aada yaiidu aydan aydan mafcuul mulaq mansuub wacalaamatu naصbi farxatu aahiratun fi aakhiri wlmuminaat makfuud لأنه معdوف على المفروض أيضا أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آض يئيد أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع صالم كما عرفت أيضا أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره آض يئيد أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وأحمد مخفوض أحمد وخفض سيء لأنه معdوف على المkفوض أيضا أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره aad يئيd أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلامة خفضه أحمد لkفdintiisa calaamada lagu garana الفرحة wey نياaبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والmاaنع له من الصرف أحمد waxa صرفiga ka maنcina العلمية ووزن الفعل وأما الجسم in wax lagu جسمo بسكون فأnta adiga horta تعلم ogta oo jaahil kama tihid an aljasma jasmaha muqtasim bificli inuu horta ficil gaar ku yahay adigaba waa ogta ficilkaasu almudaaric mudaarica fain kaana hadduu ficilkaasu yahay صaxiixa alaakhiri faina jasmahu ficilka la jasmintiisu bisukuuniyu ahaana kamaa huwa alaslu sida asalka ku ah fi ljasmi jasmaha wa mihaaluhu lam yusaafir khaalidun khaalid ma safrin falam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yusaafir ficlu فعل مضاaرع مجزوم بlm وعلاaمة جسمه السكون وkhاaلد فاaعل مرفوع وعلاaمة رفعه الضمة ظاaهرة وإن كاaن الفعل المضاaرع فعلka مضاaرca haduu نoqdo معtل الآkر آkرka mid ka jiran كاaنa جسمه كاaنa جسمه جسمhiisu wuxuu noqonayaa بxadفi آakرihi آakرkiisoo la gooy ain kaana wain kaana ficlu mudaaric ficilka mudaaric hadduu ahaado muctalal aakiri aakirka mid ka jiran kaana jasmu wuxuu ahaana jasmihiisu bixadfi xarficila xarf cillaha in la gooyo wa mihaalu mihaalkiisii lam yasca ma degdegin bakrun walam yadcuu uma yeedhin walam yaqdi ma usan xukmin saddexdooda macnaha mid alif ku jiran mid wow ku jiran mid ya ku jiran fa mid kasta oo min yasca ka mida wayafcu ka mida wayaqdi ka mida ficlumudaaric wey majzuum waa la jasmin bilab wa calaamatu jasmi xadfu alifi min yasca waalfadxatu qablaha daliilu calayha in yasca laga xadfay alif fadxada ka horayda ku tusayda wa xadfu lwaawi wowda in la xadfaya calaamadu ah min yadcu wa damatu oo qablaha wowda ka horayda daliilun kutusi calayha wowda maqan وxdف الyاء yada xadفkeeda u calaamada min yqd والkسرة qablaha dليil عalayha والله سubحaنه وتaعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد